الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كبيiradii labaatanaad ayaynu bilaabeynaa dembigii weynaa ee labaatanaad kabaairta kii sagaal iyo tobnaad ayaa inoogu soo dembeeyey kaas oo ahaa khayaanadii la khiyaamayay haniimada iyo beyt almaal muslimiin iyo zakada iyo qofka sidaa yeela waxa ilaahay agtii u yaalla subxaanahu wa tacaala kabiirada labaatanaad waa aلظulmu biأkhdi amwaali الnaasi bاlbaطil waa dulmi iyo xadgudub iyo gardaro iyo xoog iyo khasab in lagu qaato xoolaha dadka xoolihii dadka in xadgudub lagu qaato iyaduna inay tahay kabiira min alkabaa'ir sidaasna uu ku soo arooray aayaad qur'aani ah sidaas ay ku soo aroortay aayaad qur'aani ah iyo axaadiidta nebiga calayh الsalaatu wasalaam isla markaana waciid shadiid uu ku yimid iyo goodiya cabsigelin daran ayaa halkan aynu ku arki doonaa qaala allahu tacaala alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa taأkuluu amwaalakum baynakum bilbaطili watudluu biha ila اlxukaam walaa taأkuluu ha cunina amwaalakum xoolihiini ha cunina baynakum dhexdiina ha ku cunina bilbail bail ha ku cunina watudluu biha idinkoo ugu dhowaanaya oo siinaya ila alxukaami kuwii xukaamta ahaa rashwadii iyo wixii la mid ah dhammaan xaaraam weeyaan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi inama asabiilu cala aladiina yadlimuuna annaas qolooyinka alle subxaana wa tacaala waddo uu ku cadaaba maraya oo ilaahay cadaabkiisa subxaanah wa tacaala mutaystay waa kuwe inama asabiil waddada alle uu ku cadaabaya waxaa yeeshay weeyaan cala aladiina kuwii dushooday ahaatay waddadaasi yadlimuuna annaasa dadka iyagu dulminayeen wayabquuna raadinayeen fi lardi dhulka bigayri اlxaqi xaq la-aan ku raadinayeen gardaro wayabquuna qooqayey oo ku kibreeyey ku xadgudbayey fi lardi dhulki bigayri اlxaqi xaq la-aan ku xadgudbayey oo ku qooqayay ulaaئika kuwa iyagaa lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin aliimun aad iyo aad u xanuun badan qaala tacaala alla wuxuu yihi wاظaalimuuna ma lahum min waliyi walaa nasiir kuwa aalimiinta ah ee iyagu xadgudba khalqiga alle ku xadgudbaan cibaadada rabbi ha ku xadgudbaan dulmigu noocu ahaadaba anwaacdiisa mamnuuc weeyaane kuwa iyagu dulmigaa la imanayaan rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala maa lahum ma laha min waliyin qof weli ahoo umuurtooda tawalinaya ma laha walaa nasiirin mid u gargaarana ma laha waqaala tacaala alla wuxuu yihi aulm waqaala sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidka bukhaari iyo muslim ba warinayeen weeyaan rasuulku wuxuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu aleyh dulmiga markuu ka waramayey dulumaatu ywmi اlqiyaama mugdiyada maalinta qiyaame ayuu ka mid yahay buu yihi rasuulka salawaatu اllahi wasalaamu aleyh dulmigu sidiisaba waa dulumaadka maalinta qiyaamaha xadiidka cabdullahi bni cumar radi allahu tacala canhuma ee bukhaariyo muslimba ay warinayeen aلظulmu gardarada iyo xadgudubku dulumaatu ywma اlqiyaama mugdiyaasha maalinta qiyaamahay ka mid yihiin wqaala slى اllahu alayhi waalihi waslm xadiid kaloo bukhaariyo muslimba warinayeen oo laga warinaya caaishata umina caaisha radi allahu tacala canha caaisha binti abi bakr weeyaane ayaa waxay tiri rasuulku wuxuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu aleyh man dalma shibran xadiid dheer buu ahaa man dalma qofka xadgudba shibran taaka in la eg oo min alardi dhulkii ah taaka in la eg oo dhul ah qofka xadgudba ee qof kale xoog iyo dulmi oga qaata wax weyn maaha waa in taaka la eg shibriga taakada la yihaahdaa in la-eg qofka dhaca oo dhul ah طawiqahu ilaa sabci ilaa sabci aradiina ywma اlqiyaama طawiqah waa loo qoorgeliyaa qoortaa loo suraa ilaa sabci aradiin toddobada dhul meeshaa keliya ma ahe toddobada dhul baa qoorta loo geliyaa yowma alqiyaamati marka waa waciid shadiid ah weeyaan qofkaasina inuu sidaa ku cadaab mudanayo la tilmaamayo wa qaala tacaala alle wuxuu yihi ina allaha alle laa yadlimu ma xadgudbo mihqaala daratin khalqigiisa iyo addoommadiisa kuma xadgudbo mihqaala daratin daro wax la eg dhuuracaso wax la eg quraanjo wax la eg ishu waxay qabato wax la eg ilahay khalqigiisa kuma xadgudbo subxaana wa tacaala se ugu xadgudbayayo iyadoo ilahay iska xarimay sidaynu ognahay alle uu leeyahay fi xadiidi اlqudsiy fi صaxiixi muslimi ya cibaadi inii xaramtu الظulma calى nafsi wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu war addoommadaydiiyo nafteyda dulmiga waan ka xaaraam yeelay idinna dhexdiinna waxaan ka dhigay xaaraam iyaan lays dulminin rabbi uu leeyahay xadiidu qudsi weeyaan aayadda rabbina waynu garanaynaa subxaana wa tacaala wama allahu yuriidu dulma lilcibaad ilah addoomadiisa inuusan dulmi la doonaynin subxaanahu wa tacaala wa fi lxadiidina waxaa ku soo arooray xadiidkan sanadkiisu dacfi baa ku jira maxaa yeeley nin sadaqa la yidhaahdo ayaa ku jira sidaa darteeda culimadu waa daciifiyeen imaamu dahabi waa daciifiyey raxmat ullahi tacaala calayh xadiidkeena musnadka ayaa ayuu ku sugan yahay iyo mustadrak xaakim imaamu dahabina waa daciifiyey tacliiqaadkiisii ama katabadegkiisii uu ka daba tegey xaakim xayl xaakim ba wuxuu leeyahay saxiixu lisnaad walam yukhrijah imaamu dahabi wuxuu yihi maya sadaqa ayaa ku jira waana nin daciif ah weeyaan xadiidkaas ayaa wuxuu odhanaya wa diiwaanu laa yatrukuhu allahu minhu shaya wahuwa dulmu lcibaad xadiidu dawaawiin dhowr saxaaba laga kala wariyaa xadiidkan lafdigan waa lafdiga umina caaisha radi allahu tacaala canha waxaa jira lafdi kale oo salmaan alfarisi laga warinayo alfaad kala duduwan buu ku yimaadaa laakiin waxaan filayaa in allah haddii duruqdiisa la isu celceliyo inuu xasan noqonayo ilaahay subxaanahu watacaala dawaawinta diiwaanada uu ku qoro dulmiga saddex weeyaan diiwaan ilaahay maba dhaafaba sidiisaba diiwaanna ilaahay subxaanahu watacaala kama tago diiwaanna alle subxaana watacaala uma aaba yeelo saddexdaas diiwaana loo qeybiye kan ilaahay uunan marnaba dhaafaynin waa diiwaanka shirkiga wixii lagu qoro allahna qur-aanka inoogu sheegay subxaana wa tacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa diiwaanka labaad ilaahay marna uunan ka tegaynin waa dulmu lcibaad addoommada dulmiga ay isu geystaan diiwaan lagu qoraa jira kana ilaahay ma dhaafayo subxaana wa tacaala ilaa qofka uu saamaxo qofka kale mooyaane diiwaanka saddexaadna waa qofku dembiga ilaahay uu ka galay subxaanah wa tacaala ee macaasida iyo wixii la mid ah kaana ilaahay uma aabayeelo salaadii iyo soomkii iyo cibaadaadkii iyo wixii dhibaato ku qofka gaaraya iyo masaa'ibkan iyo reerka dhibkii kasoo gaarayay caruurtiisii iyo kaasaa ilaahay ugu dhaafaya subxaanah wa tacaala mashiga aanu u soconno salaadii socodka aanu u soconno iyo masaajidkii iyo wixii lamida ah, intaasa ilaahay noogu dhaafaya subxaanah wa tacaala wixii intaa kasoo harayna ilaahay uma aabayeelayo marka wa diiwaanun laa yatrukuhu allah qaybta dhexe ee ahayd diiwaanka ilaahay marna uusan cafinaynin waa shirkiga ka labaad waxa weeye diiwaan uusan ilaahay ka tegaynin subxaanah wa tacaala minhu shay-an waxba uunan ka tegaynin wa huwa kaasina dulmulcibaadi addoommada dulmigooda weeye qaarkood qaarka kale isu geystaan waynu soo aragnayna waxaa addoommada loo kala xugmiya maalinta qiyaamaha ah waxa ugu horeeya waa xagga qisaastii marka laga warramaya dhiigaga ayaa ugu horeeya qala sal اllahu alayh walih waslm xadiidka bukhaariyo muslim bay warinaya abu hurera radi allahu tacala canhu arda ayuu wuxuu rasuulku ku yihi salawaat اllah wasalaamu calayh madalu lganiyi dulmun waxyaabaha dulmiga noqonaya waa ka waxaa ka mida buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam madalu lganiyi kii tanaadka ahaa ee xoolaha lahaa oo la sugo oo la korto oo deyntii laga sugo xoolo isagoo haysta haddana deyn qofka hadduu xoolo haysto daynna lagu leeyahay inuu iska bixiyo weeyaan laakiin inuu meermeeriyo qofkii oo yihahdo waa ku siin doonaa kanaan yeeli doona xaggay ka dhacday ma bannaana madalulghaniyi madalku waa korashadii iyo sugashadii iyo dib u dhigistii iyo meermeerintii alghaniyi kii tanaadka ahaa ee xoolaha lahaa dulmun weeyaan wa min akbari dulmi sheekhu wuxuu yidhi dulmi la galo iyo gardarra iyo xadgudub la galo waxa ugu weyn alyamiinu alfaajira dhaarta faajirada ah taasaa ugu weyn dhaarta faajirada ah calaa xaqin calayhi xaq isaga lagu leeyahay qofka dushiisa dhaar been uhu ku dhaaranaya waxaan laguba lahaynba waa dulmika u weyn wey qofkaasi xoolihiisi baad ka samarsiinaysaa qaala sal allahu alayh waalih wasalam w taasna way inoo soo hormartay yamiin lkhamuuski waynu soo aragnay iyo qofka inay naar gelinayso waynu arki doonaa qeybteeda kalena qaala sal allahu alayh waalih wasalam xadiidka fii saxiixi muslimi abi umaama radi allahu tacaala canhu ardaa ayaa wuxuu odhanayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam man iqtaaca qofka goosta xaqi mri'in muslimin qof muslime xaqiisa qofka goosta ee qaata ee xalaashada biyamiinihi dhaartiisa ku xalaashada waa dhaartay wallaahi oo bilaahi oo tallaahi xoolahan anaa iskale mana u laha ma sidaas ahaa waayahay qaado qofka sidaa yeela buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam faqad wjab allah ilaahay waa u waajib yeelay lahu ka isaga annaar naar buu ilahay u waajib yeelay ziyaado ayaa jirtay waxarama calayhi اljanna ilahay jannadiisa waa ka xaaraam yeelay ka sidaas ah qiila waxaa lagu yidhi ya rasuul allah wain kaana shayan yasiiran ka waran rasuulka allow hadduu yahay waxa qofkaa ku dhaaranaya waxaan macno lahaynoo wax yar oo fudud iska sahlan ah waxaan macno lahayn ka waran hadday maxaa yeele qofka waxaa laga yaabaa inuu isleeyahay tani macno ma laha oo haddaad ku dhaarato qofkan aad ka qaadato adna waad u baahan tahay isagana waa ka maarmaa tani dhib ma laha <clears throat> ee waxaa nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam waa wax weyn inuu isleeyaha dhici karto qofki rasuulka waa la weydiiyey salawaat wasalaamu calayh oo waxaa lagu yihi wain kaana shay-an yasiira ka waran hadduu yahay rasuulka allow waxa qofkaasi uu ku dhaaranaya wax yar oo fudud hadday tahay ma loo cadaabaya oo jannada ilahay maka xaaraan baa naar miyaa dushiisa waajib ku ahaatay qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wain kaana haba ahaado qadiiban min araakin laan cadayaba ha ahaato waxa qofku ku dhaaranayo eed kaga samirsiinaysa xoolihiisa kaga tegsiinaysa dhaarta haba ahaato laan caday ah laan ma waxbaa ku jabano qiimo miyay leedahay waa maya rawaahu muslimun baa warinaya wax sidaas u qiimo daranba ha ahaatee qofku wuxuu ku dhaaranaya qofkan xoolihiisa kaga samirsiinayo naar buu ku gelayaa qala sal اllahu alayh ali wasalam xadiidkii cadiy bni cumayr fi saxiixi muslimi rasuulku wuxuu yihi salawaat اllahi wasalaamu alayh man istacmalnaahu baabkii horeynu kusoo aragnay man istacmalnaahu qofkaanu shaqaaleenno calaa camalin shaqo u dhiibanno fakatamanaa naga qariya makhiiطan dun naga qariya makhiidku waa xargi iyo dunti famaa fowqa iyo wixii ka weyn naga qariya kaana huluulan arrintaasi waxay noqonaysaa khiyaano <clears throat> yأtii bihi uu la imanayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ah qofkaa waxa uu naga qariyay khiyaano weeyaan khiyaanadaasna wuxuu la iman doonaa maalinta qiyaamaha ah qaala sal la rawaahu muslimu <clears throat> waqaala sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayeen rasuulku wuxuu ku yihi salawaatu llahi wasalaamu aleyh abu hureyra xadiidkiisii weeyaan baabkii hore kusoo aragnay ninkii isagu kirkiro ahaa ee fallaarta ay ku dhacday ee sidaa ku dhintay ee saxaabadu ay yidhaahdeen khaybar maalintii khaybar laga soo noqday weeyaane haniian lahu bishahaada ninkan isagaa shahaada u sugnaatay hanian lah nebigu wuxuu yidhi maya ina shamlata naar buu galay sababtuu ku galayna waa tan ina shamlata go-i allatii go-aasoo qallaha u khayaanay latashhtacil way huraysaa wey calayhi dushiisa naaran naar bay kula huraysaa go-i uu khiyaanay iyadoon la qaybinin xoolaha muslimiinta aan laga qaybinin ayuu khayaanay oo jeebka iska gashtay isagu go-i sidaas ahaa ayaa naar kula huraya latashtacil way huraysaa calayhi dushiisa naaran faqaama rajulun nin baa kacay fa jaaa wuxuu la yimid bishiraakin kabaha indhashigoodu la yimid kaana akhadahu uu qaatay lam tusibhu shiraagaasoo uunan ku dhicin kabaha indhashigooduusan ku dhicin almaqaasim qaybinti wuxuu qayb u helay ma ah oo xooluu iska qaatay isagu faqaala nebigu wuxuu yidhi alayh salaatu wasalaam shiraaku min naar aw shiraakaani min naar lafdi kala ohanaya shaku raawo ahayd kan laakiin waa wuxuu ibaatiyey hal shiraak inuu ahaa shiraakun waa indhagashi min naarin ah kab indhashigeedii weeyaanoo naar ah wa qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi xadiidka abi qataada alxaari bni rabciy fii saxiixi muslimin wa qaala rajulu nin baa wuxuu ku yidhi yaa rasuula allah in qutiltu ka waran haddii la idilo saabiran anigoo ah mid sabarsan muxtasiban ajar falasho doonaya muqbilan dagaalkana horay u gelaya oo aan fulaynimo dib u soo cararaynin hayra mudbirin dhabarjab iyo aynan igu jirin fulaynimo atukafar ma la ii dhaafayaa canii aniga khaayaaya dembigayga dembigaygii ma la ii dhaafaya rasuulka allow qaala wuxuu yidhi nabigu nacam ila dayn haa waa lagu dhaafayaa dayn mooyaane maxaa yeele dayntu waa dulmi weeyaan addoomada xoolooda haddaad awooddi inaad iska bixisid iska bixi saas weeyaan rawahu muslimun wa qaala sala allahu alayh waalih wasalam xadiidkii fi saxiixi lbukhaari khawla bint alansaari gabadhii la ohan jiray khawla ayaa waxay tiri rasuulku wuxuu yidhi salawaatu اllah wasalaamu calayh ina rijaala rag yatakhawaduuna way dabaalanayaan oy cunayaan weeye ku tasarufayaan fii maalillaahi ilaahay xoolihiisa dadka xoolahoodii bay ku tasarufayaan oy iska cunayaan bigayri xaqin xaq la-aan bay iska cunayaan falahum waxay leeyihiin annaar naar bay leeyihiin yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ah naar bay leeyihiin maalinta qiyaamaha ah falahum nnaar naar bay leeyihiin maalinta qiyaamaha rawaahu lbukhaariyu baa warinaya wa can jaabir bni cabdillahi waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canhuma xadiid uu warinayay fi musnad imaam axmed wa mustadrak alxaakim ibn xibbaanna waa soo saaraya sanadkiisuna saxiix weeyaan ayaa wuxuu yihi jaabir bni cabdillaah أن النبy slى الlه عليه aلي وsلم qاla لkacb بn cujrة nebiga wuxuu ku yihi salawaat الlahi وaslaamu عalيh ninkii la ohan jiray kacb بn cujra ee saxaabiga ahaa ee reer ansaareed ayuu nebigu wuxuu ku yihi laa ydkl الجanaةa jannada ilaahay ma galo laxmun hilib ma galo nabata ka dhashay min suxtin xaraam ka dhashay hilib xaaraam ka dhashay oo xoolo xaaraam inta la cunay hilib kaaga kordhay jannada ilaahay ku geli maysid annaaru bal naartiiba awlaa bihi qofkaa u mudan qofkaasi naar baa mudan inuu galo jannada ilahay geli maayo wey macnaheedu xadiidkaasi sheekh naasirna wuxuu ku saxiixiyey limishkaat اlmasaabiix laa yadkhulu اljannata marka waa waciid shadiid ah weeyaan qofkii xaaraam intuu cunay iyo dulmi xoolo dadeed intuu cunay sidaa ugu cayilay ilahay jannadiisi inuusan gelaynin subxaana wa tacaala hilibkaa iyo jirhkaasina inay naari mudan tahay oo naari awlo u tahay oo ehel u tahay ayuu xadiidka inoo tilmaamaya laa yadkhulu اljannata jannada ilaahay geli maayo laxmun hilib nabata ka dhashay oo ka koray min suxtin xaraam annaaru wlaa bih hilibkaasi naar baa u mudan saxiixun calaa sharطi shaykhayn buu yihi xaakimna bukhaari iyo muslim baa sanadkooda eh, rijaashoodii baa ku jiro oo waa saxiix weeyaan shardigoodii buu sax ku yahay wa qaala cabdulwaaxid bna ziyaad ayaa wuxuu odhanaya can aslama alkufi can murat alhamdani can zayd ibni arqam can abi bakrin nufic bn alxaaris ninkii la ohan jiray weeye can الnabiyi salى اllahu alayh ali was abi bakrin can الnabiyi salى اllahu alayh ali waslama qaal nabiga alla wuxuu yihi abi bakr sidiq laa yadkhulu اljannata jannada ilaahay ma galo jasadun hilib gudya laga koriyey bixaraamin la waraabiyo oo laga koriyo oo waxa lagu anqariyeyna ay tahay bixaraamin xaraam waxa lagu anqariyeyna ay tahay xadiidkan sanadkiisu dacfi baa ku jira cabdulwaxid bn ziyaad ninkaa la yiraahdo waa rajul daciif ah weeyaan cinda jamiic اlculamaa ahli xadiid rijaal اljarxi wالtacdiil agtooda daciif buu ka yahay laakiin macnihiisu waa macno sax aho xadiidkii fi صaxiixi muslimi can abi hurayra radi allahu tacala canhu arضaah ayay iswaafaqayaan uma dakara rajula yuطilu sfr ashcaث akbar yamud yadayhi ilى الsma yaqul ya rab ya rab wmaطcamhu xaraam wmashrabhu xaraam wmalbashu xaraam wgudya bاlxaraam faana yustajaabu lah qofkii ninkii musaafirka ahaa ee gacmaha kor u taagaya ilaahay baryayay subxaanaه wa tacaala ee wuxuu cunayna ay xaaraamta ahaayeen wuxuu cabayna xaaraamta ahaayeen wixii lagu soo habeen lagu anqariyeyna ay xaaraamta ahaayeen ama wuxuu aroorta kusoo afbilowdayna ay xaaraamta ahaayeen ee nebigu yidhi alayh isalaatu wasalaam annaa yustajaabu lah kaasoo kale se ilahay u ajiibaya subxaana wa tacaala maba ajiibaya ducadiisa ilaahay weeyaan subxaana wa tacaala marka hilibka xaaraamta ka dhashaa naartaa mudan qof xaaraam cunayna ilaahay cibaadadiisa aqbali maayo subxaana wa tacala jannada allana ma galo macnuhuna sax weeyaan oo riwaayadaha kale saxiixa ayuu waafaqaya laa yadkhulu ljannata ama isnaadku dacfi baa ku jira cabdilwaaxid binu ninka la yidhaahdo ziyaad ayaa ku jira waana riwaayat saxaabi can saxaabi murat alhamdanina waa murat aib ninkii la ohan jiray iqada ahaa axaadiista abubakr sidiiqna wuu ka wariyaa saxaabada kalena wuu ka wariyaa abi bakr abi bakrin sidiq radi allahu tacala canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaala wuxuu yihi nebigu laa yadkhulu ljannata jannada ilaahay ma gelayo jasadun hilib gudiya laga waraabiyey ama laga anqariyey ama aroortaa kusoo afbilowday bixaraamin wayadkhulu fi hada albaab imaamu dahabi baab wuxuu yihi marka baabkan waxyaabo badan baa gelaya dad badan baa gelaya buu yihi baabkan marka la leeyahay dulmiga xoolaha in lagu kala cuno dad badan baa soo gelaya wayadkhulu fi hada albaab baabkan waxaa soo gelaya almakaas kan canshuurqaadaha ah waqaaicu ariiq waxaa soo gelaya kan wadada dadka u istaaga ee isbaarada dhigta wasaariq kan tuuga ah baa soo gelaya walbataadkii baa soo gelaya qofka beenlowga ee xoolaha beenta ku cuna walkhaain qofka khaainka ahaa baa soo gelaya ee dadka xoolaha ka khiyaanaya wazakliyu zakliga waxaa la yihahdaa qofka ishiga badan bataadka iyo zakligu waa luqada suuqiga ahee caamiga ah sida la tilmaamo zaqliguna marka waa qofka khashaashka ahe eh khiyaanada badan ee hashiga la yimaada ee wax saxaya wax beena ah dadkii isugu dhex dara ama shee qofkii wax saxu tusaya o waxaanan kaa iibinaya hadhow markuu ka iibinayana wax beenu ka iibinaya waman istacaara waxaa soo hoosgelaya baabkan waman istacaara qofka intuu caariye qaato shay-an shay ka caariye qaato caariyadu waa waxa qofka la leeyahay waxaanan amaahda ah shay ka amaaha qaadanaya fajaxadahu haddana waa diidaya amaah buu qaadanaya wuxuu le waxaasaan u baahnahay kanaan kaaga baahnahay waa la siinaya shaygaasaan u baahnahay waa la siinaya marka la siiyo hadha wuxuu le ma arkayba wix waman qafafa waxaa soo gelaya qofka fudaydiya alwasan walkayn baagii kiiladii iyo wasankii labadaba qofka fudaydiya oo markuu isaga soo cabiranayana waa buuxsanaya markuu dadka wax u cabiraya u beegayana waa fududaynaya taasna qur-aanka inoo tilmaamay waman iltaqata waxaa soo hoosgelaya baabkan qofka isagu helay maalan xoolo helay falam yucarifhu kadibna aanan naadinin daafinin xoolo weyn buu helay xoolihii weynaa isagaa jeebka gashtay maba uusan naadinin maxaa yeele xaqo wuxuu ahaa inuu naadiyo ama meel lagu ogsoon yahay dadka xoolahooda lagu ururiya hadday jirto dariiq loo doonanayo waddo lagu raadsanayo qofka oo la garanayo xafiis la dhigo iyo meel la dhigo oo wixii luma dadku ay ka doontaan hadduu jiro meesha inuu geeyi ahayd haddii kalena inuu isagu naadiyo oo yidhaahda alaab baan hayaa qofka sheeganaya hadday lacag tahay lacag baan helay qadarka ma sheegayo siday u eg ma sheegayo lacag qofkay ka luntay tiradeeduna ay badan tahay qofkay ka luntay ha iisoo raadsado marka waa inaad weydiisid sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam weelkay ku jirta waa inaad aqoonsatid xargeeda waa inaad aqoonsatid waxaaso dhan waa inaad aqoonsataa naadi marka adigu sanad naadi oo laba sana naadi oo saddex sana naadi wixii hadday intaa kula dhaafaan iska xoolo dhigo mhm, ka xoolo dhigo man ista marka waxaa ka mida waman iltaqaa qofka hela maalan baadi xoola ah qofka hela falam yucarifhu kadibna aanan naadinin xoolo aan la naadinaynin baa jira sida geeli oo kale nebigu waa ka xanaaqay alayh salatu salaam arrinta markii la weydiiyey neefka ariga ah wuxuu yihi qabo maxaa yeele dhurwaabaa cunaya waddada ku cunaya ama adigaa iskale buu yihi ama walaalkaabaa qaadanaya ama dhurwaabaa cunaya amaa geela markii la weydiiyey luqat ibil geela baadidiisii ka waran nabigu waa diiday alayh salatu salam wuxuu yihi maa laka walaha alayha adi iyada maxaad isu tihiin faraha ka qaad maxaa yeelay waxay wadataa sibraarkeedii iyo caloosheedii biyahaasi marka intay cabto yay bil iska soconaysaa neefkii geela bil soconaya marka faraha ka qaad buu yidhi ilaa uu ninkii iska lahaa kala kulmo culimada marka waxay yidhaahdaan haddii dhulka uu yahay dhul bahalo leh oo dugaag leh logana baqanayo xoolaha muslimka dugaagaas ka xooga weyn inay cunaan sida dhulka libaax la weeyaan baadidaa ka tegi maysida waad qabanaysaa qofka muslimka xoolihiisa waad haynaysaa nafaqadeedii baa waajib kugu ah adiguna dheefteedii oonteedii baad qaadan karaysaa dhibaato ma laha haddii sanadkaasi neefkii intuu dhalo haddana dhalo oo tiro bato maalinta ay ka soo wareegto dhowr sano dabadeed ninkii uu ku yimaado xoolihiisii iyo tarankoodii isagaa iskale isagaa la siinayaa waman baaca qofka iibiyey baa la mida buu sheekhu yidhi shay-an shay iibiye fiihi caybun shaygaasoo ceeb leh faqataahu daboolayna ceebtii waa qariyey ceeb buu leeyahay ceebtii wuu qariyey muunan sheegin qofkan qofkaasna wuxuu soo hosgelayaa baabkan intaa waxaa dheer xadiidka nabiga inoo sheegay bukhaariy muslimba ay warinayeen ilaahay subxaana wa tacaala xoolihiisa barakaduu ka tirayaa qofka sidaas yeela waxaa la mida walmuqaamir qofka kuwana khamaarkii iyo wixii lamida ah iyo cayaaraya iyaguna waa lamid weeyaan wamukbiru lmushtari bizaaid wamukbiru lmushtari qofka uga waramaya weeyaan almushtari ka wax ka iibsanaya bizaaid shay ziyaadu u sheegaya maya intaa maanan kusoo gadan intaasaan kusoo gatay waa been buu u sheegayaa si isagii wixii looga gatay iyo wixii lamid ah mm, weliba dhaar buu ku darayaa iyo wixii lamida ah, waynu arki doonaa taasina waxaa qofku wuxuu ku naar mudanayo ciyaada billah alkabiira xaadiyaa cashar kabiirada xaadiyaa wlcishruun ko iyo labaatanaad kabiirada ko iyo labaatanaad assaariqa weeyaan qaala allahu tacaala tuuganimadii markuu alle ka warramaya wuxuu yidhi wasaariqu ninkii tuuga ahaa iyo wasaariqatu haweenaydii tuugada ahaydba faqtacuu labadoodiiba gooya aydiyahumaa gacmahoodii gooya jazaan taasina waa abaalmarin bima kasabaa waxay kasbadeen lagu abaalmarinaya nakaalan aargudasho weeye min allahi ilaahay xaggii ka ahatay waa ciqaab iyo aargudasho ilahay subxaana wa tacala xoolaha muslimiinta u argudayo ilahay xaggii bayna ka ahaatay wallaahu allana casiizun alle waxa weyaan haalib ahaansho badan oo adkaan badan cid ka adkaanaysana aysan jirin xakiimun falsuubanna halkan raggii baa la hormariyey maxaa yeele tuuganimada iyagaa ku badan iyagaana xeeladeeda yaqaana inta badan weeyaan waxaa laga warramaya haalibka wanaadiru laa xukma lahu baa la yihahdaa waxa naadirka ahe mararka yar ee dhaca ee qofkii dumarka hadday ka tugsan tahay raggi naadir weeyaan nadirkuna xugum ma laha waxa laga warramaya waa sida haalibka ah iyagaa arintan iyadaa u furfuran ama markii laga warramayay zinadii wazaniyatu wazani baa la yidhi qofkii dumarka ahaa lasoo hormariyey maxaa yeele iyagaa u faraluluubantaasna marka alle subxaana wa tacaala qolo walbaba waxay ku dheeraysay buu alle hormariyey subxaana wa tacaala faqtacuu gooya buu alle yidhi aydiyahumaa gacmahoodii gacanna waxaa la yidhaahdaa sidaynu ogsoonnahay ilaa iyo garabka laga gaaraya ooda gacan weeye laakiin sida shareecada islaamku ay tilmaantay intaa loolama jeede waxaa loola jeedaa waxay tahay kafka hore weeyaan ama inta cumaacunta ama ah, gacanta inteeda hore intaasaa la yiraahdaa iyo intaasaana loola jeedaa sunada nabiguna sidaasay ahayd salawaat wasalaamu aleyh axaadiis aad u tiro badan baana nabiga ka sugnaatay taasina waa jazaan abaalmarin bima kasaba waxay kasbadeen lagu abaalmarinayo nakaalan waa argudasho ilaahay wuu argudaya subxaana wa tacaala xoolaha muslimka min allahi ilahay xaggii ka ahaatay wallahu allana casiizun alle adkaan u saaxiiba weeye cid ka adkaanaysa aynan jirin xakiimun falsuuban haddaba xoolaha intay dhan yihiin qofka gacanta loo goynayo xoolaha gacanta lagu goynaya wax yar iyo wax weyn ma isku mid baa maya wuxuu waa in ay noqdaan rubc dinaar waa in ay noqdo noqdaan weeyaan dinaar rubicii weeyaan sida axaadiida saxiixa ku soo arooray taasaa nabigi inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddii laakiin inta ay ka hooseeyaan loo goyn maayo waxyaabo kalea jiro iyagan aan gacanta loogu goynaynin culimada fuqahadu ay kaga hadlaan baabkeeda laakiin halkan cumuuman tuuganimadii ha yaraate ama ha weynaato inay kabiiro tahay <clears throat> ayuu sheekhu inoogu sheegaya raxmat ullahi tacaala caleyh wa qaala nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam nabiga alla wuxuu yidhi xadiidka bukhaariiyo muslim ba ay warinayaan abu hureyra radi allahu tacala canhu ardaa ayuu rasuulka wuxuu ku yidhi lacana allahu saariq allaha lacnada tuuga alladii kaasoo yasriqu isagu xadaya albaydata gaashaankii xadaya oo fatuqtacu la goynaya yadahu gacantiisa baydada waxaa la yidhaahdaa gaashaanka la ysaga dhigo falaarihii iyo warankii iyo seefihii iyo wixii la mid ah inan qiimihiisu intaa waa ka badan yahay lacana allah allaha lacnado asaariq tuugaya alladii kaasoo yasriqu isagu xadaya albaydata ukuntii meehe waa gaashaankii weeye fatuqطacu la goynaya yadahu gacantiisa wayasriqu waa xadaya alxabla xarigii isaguna qiimihiisu qaaliga ahaa fatuqطacu waa la goynaya yadah gacantiisaa la goynaya ka isaga ah tuug wax weyn xadayna maaha gacantiisiina u dhimatay lacnad baa ku dhacday marka intaa u dheer waa tuug aan macno lahayn wey kaasi qaala waa tugsaqajaankii la sheegi jiray waqaala nabiyu salى اllahu alayh ali wasalam wuxuu yihi nabiga alleh xadiid sidoo kale bukhaariy muslim ba warinayaan umina caaisha radi allahu tacala canha ayuu nabigu wuxuu ku yihi low ana faطimata binti muxamed waa gabadhii makhzuumiyada ahayd ee qurayshiyada ahayd ee xaday xadiidkeedii dheeraa weeyaan qeybtii dambe buu nebigu wuxuu ku yihi salawaatu llahi wasalaamu calayh low ana faطima binti muxamed hadday gabadhayda faaduma binti muxamed ah sariqad saraqad ay xadi lahayd laqaطactu waaba goyn lahaa yadaha gacanteeda macnaa faطima binti muxamedin salى اllahu alayh ali wasalam inay waxadda suurtagal maaha laakiin haddayba dhacdo oy waxadi lahaydba gacantan ka goyn lahaa buu nabig yihi alayh salatu salaam arrintaana maxay tahay waa samirsiin weeye dibiga weysha gawrac dibiga ha ku qusqaate sababtay tahay qolooyinkan reer makhzuum iyo qoraysh baa waxaa aada u murgelinaya gabadha arinteeda waxay yidhahdeen waa qof dumar ah gacan in laga gooyo uma suubato aad buu u murugeliyey usama ibnu zayd bay la soo hadleen usama nebiga u yimid nebigu waa ka xanaaqa calayh salat slam hadalkii usama dabadeedna dadkoo dhan buu la hadlay isagoo dareensiinaya reer bani israa'iil haddii idaa saraqa fiihim shariif hadduu qof shariif ahoo nasab weyn ka dhashay oo tol leh hadduu waxado waa laga duwayay xukunka laakiin hadduu qof daciifa waaxaado gacantaa la goynayay sidaasaa lagu samayn jiray marka ma sidii o kale rabtaan idinkuna inaad samaysaan wallahi faatima binti moxamed cid ka nasab wanaagsan maba jirte hadday iyadu waxxadi lahayd gacantan ka goyn laha buu nabig alayh sala slam uma aaba yeeleen uma dheheen waa gabadhaydii oo wax kale uma raadiyeen gacantan ka goyn lahaa buu nabig yidhi alayh salaatu asalaam haweenaydanna waxay ahayd dadkay caariyada ka qaadan jirtay caariyay ka qaadan jirtay ama dahab iyo wixii la mid ah markay qaadatana dib ugumaynan soo celin jirino way diidi jirtay waxaan kaa qaatay male bayna ohan jirtay qaala sala allahu alayh ali wasalam xadiidka abu hurayra bukhaariyo muslimba warinayeen ayuu wuxuu ku yihi laa yazni zani kan zaniga ama ah zinaysto xiina yazni waktiguu zinaysanayo wa huwa xaal uu yahay mu'minun isagoo ah walaa yasriqu maa xado assaariqu ka waxadaya xiina yasriqu waktiguu xadaya wa huwa mu'min isagoo mu'min ah walakina atawbatu rasuulku wuxuu yihi towbadu macruudatun waa mid loo bandhigo haddii waktiga uu xadayo uu ka toobad keeno ama xaditaankiibaa ka dhacay waa ka toobad keenay ilahay towbada waa aqbalaya qofka waataynu tilmaanay ilaa laba xaalo mooyaane maa lam yugarqir aw taطlac shamsu min maqribiha haddaynan qofka dhuuntu imanin naftii ama aynan qoraxdu kasoo bixin meeshay u dhici jirtay ilahay qofka toobadiisii waa aqbalaya marka qofka saariqa ah wax ma xado maxalu shaahidka xadiidku sidaa weeyaan isaga oo mu'min ah wax ma xado buu nebigu yihi alayh الsalatu asalaam maxaa yeeley waynu soo aragnay oo iimaankii kalmadalla isagoo ka dulla ah oo sidii daruurtii haraynaysay ama madalladii uu qofku harsanayay isagoo ah ayuu dushiisa aadaya waa laga saaraya waa laga siibaya وعن منصور waxaa laga wariyey عن هiلاaل بن ياساف عن سلمة بن الqyس رضي الله تعالى عنه قال qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وaله وسلم waa laba taaبici baa iska warinaya عن سلمة بن الqys xabiga habay ka warinaya رضي الله تعالى عنه وأرضاه rijaashiisuna ثiqاad weeyaan msند imaam أحmed buuna ku sugan yahay shekh ansrna silsilaة الأxاadiiث صaحيixa ayuu ku tilmaamay xadiidku inuu صaxiix yahay rasuulku wuxuu yihi salawaat الlah وaسلaaم عalيه أlاa إنama huna أربع war hooyay ogaada waa afar weeyaan dunuubtu waa afar weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa kuwa ugu waaweyn afar weeyaan dembiyada ugu waaweyn aad bay u tiro badan yihiin lakiin afar buu nebigu xadiidkan ku sheegay salawaatu اllahi wasalaamu calayh anlaa tushrikuu biاllahi shaya anlaa tushrikuu waa inaydan la wadaajinin biاllahi alle shay-an waxba inaydan la wadaajinin walaa taqtuluu inaydan dilin weeye annafsa naftii waa inaydan dilin allatii naftaasoo xarama allahu ilaahay uu xaaraam yeelay ilaa haddaad dilaysaan bilxaqi inaad ku dishaan mooye walaa tasnuu ta saddexaadna waa inaydan zinaysanin ta afraadna ee maxalu shaahidka xadiidka ahna waxa wey walaa tasriquu inaydan waxadin inaydan waxba xadinna iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha waaweyn qofka inuu waxado qaala sheikhu wuxuu yihi almusanif ayadahu llah walaa tanfac anfici mayso asaariqu qofka saariqa anfici mayso towbatan toobad keliya ma anfacayso hadduu yihahdo ilahan u toobad keenaya keligeeda ma anfacayso qofka tuugga ah ilaa bian yarud inuu celiyo mooye maa sariqahu wuxuu xaday wixii uu xaday waa inuu celiyo maxaa yeele waa xaq dadku ay leeyihiin dadka xaqoodii waa inuu ka qaanbaxo dadka xaqoodii waa inuu ka qaanbaxo marka waa dulmi weeyaan xooluu gardarro ku haystaa waa tuug colaa waa inuu celiyo marka ilaa bian yarudda inuu celiyo mooye maa sariqahu wuxuu xaday fain kaana muflisan hadduu yahay qof muflis ahoo cayr ahoo sabool ah oo aan waxbaba haysanin wixiina ay ku tageen taxallala waa ka xalaal yeelanaya min saaxib ilmaal qofkii xoolaha lahaa wuxuu leeya warniyo intaasaa gacantayda soo gashay mana hayo iska kay cafi haddaba saasuu ka oranaya wailaa towbad waxdigeeda keligeeda ma anfacaysu sheekhu leeya raxmat ullahi tacaala caleyh taasina waynu soo tilmaanay kitaabka bilowgiisa inay tahay maxalu lkhilaaf cinda alculamaa alkabiiraة الthaaniyata wاlcishruun kabiirada labiyo labaatanaad qaطcu ariiqi weeyaan qolooyinkii iyagoo argagixisada ahay waddada fadhiisanayey ee isbaarada dhiganaya qolooyinkaasi xaaladoodu maxay tahay qaala tacaala alle wuxuu yidhi isagoo nooga waramaya inama jazaء اladina yuxaaribuuna allaha warasuula wayascuna fi اlarضi fasaada suuraة اlmaa-ida weeyaan inamaa jazaau ladiina kuwii abaalmarintoodu way ahaatay yuxaaribuuna allaha alle la dagaalamayeen wa rasuulahu rasuulkiisana la dagaalamayeen wayascawna la soconayeen fi lardi dhulkiina fasaadan fasaad la soconayeen saddex dembi baa lagu sheegay allay la dagaalameen rasuul bay la dagaalameen dhulkiina fasaad bay la socdaan oo say alla rasuulkii oo la dagaalameen mar hadday dadka muslimiinta intay ka dhex baxeen waddo u fadhiisteen muslimiintii xoolahoodii ku dhacayaan naftoodii ku dilayaan haweenkoodii ku kufsanayaan kuwa iyaga alla rasuulna waa la dagaalameen inamaa jazaau ladiina kuwii abaalmarintoodu waxay ahaatay yuxaaribuuna allaha alla la dirirayeen warasuulahuna la dirirayeen wayascawna soconayay fi lardi dhulkii fasaadan la dhex soconayay an yuqataluu in iyaga la dilo oo in la dilo weeyaan aw amase abaalmarintoodu dhowr xaalo weeyaan taasi waa darajada koowaad in wax lagu sameeyo waxa ugu xunna weeyaan aw yusallabu ama in la salbiyo oo la daldalo iyaduna waa dilidii nooc ka mid ah qatligu wuxuu noqonayaa xabad in lagu dhufto ama maba ehe arinta waxaa amiirku uu arkay ama qofkii muslimka ahaa ee xaakimka ahaa uu arkay inaysan wanaagsanayn si ay dadku ugu waana qaataan ciqaabka ciqaab ka sii xun waa in la mariyo maxaa la samaynaya waa la deldelaya suuqaa la keenaya xarig baa luqunta loo gelinaya meel koraa laga soo laalminaya halkaasuu surnaanaya ilaa ay nafta kaga baxdo dadka oo dhan oo wada arkaya si ay ugu waana qaataan hebelkii isbaarada meesha u taalee dadka xoolahooda ku dhacaya ee naftooda ku dilaya ee haweenka ku hufsanaya ee qof yar iyo qof weyn midu dhaafaya aynan jirin qofkaasi abaalmarintiisu inay sidaa tahay si loo arko dadka inteeda kale u arkaan aw yusallabu am la deldelaya aw amase tuqaacu waa la goynayaa aydiyahum ciqaabka saddexaad waa kan waa la goynayaa gacmahoodii iyo wa arjulahum lugahoodii min khilaafin isdhaaf baa loo goynaya oo gacan midig iyo lug bidix ah ama gacan bidix iyo lug midig ah saasaa loo goynaya qofka haddii saa loo gooyo curyaan wey waa nooci ugu xumaa weliba qofka waa sidaasuu noqonaya isdhaaf in loo gooyo aan waxbaba qabsan karaynin weligiiba aw amase tan afaraad waxay noqonaysaa yunfaw in dhulkii laga cayriyo la bixiyo min alardi dhulki in la cayriyo la yihahdo meeshan isaga taga dhulko dhan waa laga saaraya meesha ay dulmiga ku sameeyeen hadday waqooyigeed koofur baa la geynaya hadday koofur ahaydna waqooyi baa la geynaya hadday galbeed ahayd bari baa la geynaya hadday bari ahaydna galbeed baa la geynaya wahaakada bimacnaa dhulkii baa laga saaraya waa la cayrinaya dalika afartaa xaalo lahum iyagii waxay u tahay khizyun hoog fi dunya addunyadii marka xaakimkii muslimka ahaa afartaasi midka ay noqoto isagaa u khiyaar leh maxaa yeele waa ikhtiyaariye weeyaan walahum waxay leeyihiin fi laakhirati aakhiradii dambena waxay leeyihiin cadaabun bay leeyihiin cadiimun weynan badan waayo qof buu dilayaa qof buu xoolihiisii dhacayaa haween buu kufsanayaa salaadii buunan ogeynin iyo cibaadaadki ilahay buu ku xun yahay waxoo dhan wuu isku darsaday marka aakhirana cadaab aliim caiim uu leeyahy aad iyo aad u weynan badan walahum waxay leeyihin fi laakhirati aakhiradii dambena cadaabun bay leeyihin cadiimun weynan badan fabimujaradi marka sheekhu wuxuu yidhi oo keliya fabimujaradi oo keliya ikhaafati sabiili waddadii oo dadka ay ka cabsi geliyaan in la yidhahdo waddadan waddo la mari kara meh waa waddo xun dhexdaa la taagan yahay huwa kaa isagaa intaasoo keliya ayaa waxay tahay murtakibu lkabiira dembi weyn oo lagu dhacay weeyaan intaasaa waxay tahay keliya in ay dadkii waddada oga cabsadaan darteeda ayaa waxay noqonaysaa in ay tahay kabiira min alkaba'ir dembiyada waaweyn fakayfa ka waran hadaba sheekhu wuxuu yidhi ida akhada almaal hadduu xoolo qaato intuu waddo istaagay ayuu xoolana ku darsaday fakayfa bal ka waran buu yidhi ida akhada hadduu qaato almaal fakayfa kaba sii waran idaa jarax hadduu wax dhaawaco intuu xabad ku furay gaarigii ayuu qofka dhaawacay aw amase qatala waaba dilayba aw amase facala wuxuu sameeyey oo isku darsaday ciddatu kabaa'ir xooluu dhacay dad waa dilay waana cabsi geliyey kabiirooyin tiro badan bu isku darsadee marka xaaladiisu maxay noqonaysaa mid walba goonidiisu kabiirow yahay wadadii oo dadka loo istaago la cabsi geliya ah oo loo maleeyo shufta inay waddada taagan yihiin taasaa kabiiro ah in xoolahoodii la dhacaa kabiiro ah in iyaga la dhaawacaa kabiiro ah in la dilaa kabiiro ah intuba wada dembi waaweyn weeyaan maca maa haalibuhum sheekhu wuxuu yidhi intaa waxaa dheer maa haalibuhum badankoodu calayhi waxay ku sugan yihiin oo ah min tarki salaat salaadii oo la dayaco infaaq iyo in la bixiyo maa ya'khuduunahu waxa ay dadka ka qaateen mm, dad waxay dadka ka qaateenoo xoolo ah in ay ku bixiyaan fi lkhamri wazinaa iyo wax xun meel daran inay ku bixiyaan waxay dadka ka qaateen waxay iyagu naftirkooda calafsanayaan oo calaf wanaagsan ka dhiganayaan ma ahe dariiq xun bay kusii bixinayaan haddana taasaa marka sheekhu wuxuu yihi iyaduna dembiye kale ah waaweyn ah xoolihii la dhacay waa dembi in zina lagu bixiyo ama khamri lagu bixiyana waa dembi kale iyadiina marka qofka inta dambe uu ka ursaday fiir haddaba wax yar maaha qofkaasi marka qadcu ariiqu marka waxay ka mid tahay dembiyada waaweyn ee kabaa'irada ah waana kabiirada labiyo labaatanaad wallahu subxaanahu wa tacaala aclam insha allah berri dersiga ma jiri doono haddii ilahi raalli ka noqdo sabtida soo socota biidn اllahi tacaala tafsiirkii iyo kutubta kalena insha allah waxaan u samayn doonaa schedule